وفعاله العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد القر المحجرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ama bacd waa aayadda lix iyo toban bilowga suuratu aali cimraan suuratu aali cimraan bilowgeeda halkaa hore waxaa ilaahay uu soo xusay dadkii uu ku abaalmariyey jannadiisa qaaliga ah iyo nicmooyinkay halkaa ku haystaan maxay ku heleen jannada ah had iyo jeer laba qur-aankuma kala reebo oo camalka iyo abaalmarintiisa camalka uu qofku ifka ku soo sameeyey iyo abaalmarinta uu ku helayo labadaa ilaahay wuu isku xidhiidhiyaa kolba miduu horraysiiyada aladiina kuwii weeye kuwa jannadaa galayaa yaquuluuna odhanayay rabbanaa ilaahayagiyow innanaa annagu aamanna waanu rumaynay wixii aada waajib ka dhigtay in la rumeeyo faqfir lanaa dunuubana ilaahayow dembiga iyaga naga salabe oo naga tirtir waqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeedana ilaahayow naga badbaadi alsaabiriina wa amdaxu asaabiriin waxaan ammaanayaa kuwa sabraya wasaadiqiin runlayaasha run badanayaasha waalqaanitiin iyo kuwa ilaahay adeecaya waalmunfiqiin kuwa gacanta furanee deeqsiyaasha ah waalmustakfiriin kuwa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya bil asxaar saxarka habeenkii habeenka gelinkiisa dambe waa addoommihii abaalmarinta weyn lahaa ilaahay bay baryayaan way ducaysanayaan rabbana ayay kusoo celcelinayaan sidii bilowga suuradda ba aynu kusoo marayna waxay tusinaysaa aadaabta ducada marka uu qofku aadaabta ducada maraya erayadu isticmaalaya ka bita inuu ilaahay ammaano inuu ilaahay u mahadnaqo inuu isu dhuldhigo inuu allaahumma rabbana erayadaa isticmaalo wa ducooyinka qur-aanka iyo sunnuhuba ayna barayaan waxaynu ka arkaynaa aadaabta ducada inay ka mid tahay adduunya waa la yska helaa si dhib yareh inuu ilaahay weydiisto dembi dhaaf iyo aakhira sar almaqfira dembi dhaaf waayo dembigaasaan cidina kaa dhaafeyn aan ilaahay ahayn adduunyada inay cid kale sababka ugu noqoto kuusoo fidfidiso waa laga yaabaa fakfir lanaa dunuubanaa waqinaa cadaab annaar xawlahaa taynu dandin janniya naar dhexdoodun baanu ku wareegaysanaynaa buu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay labadaas labadaasumaan midna ilaahay ka magangelaynaa midna baryaynaa sifooyinka dadkaa waxaa ka mida ah inay sabraan dhibka ku dhacay ku sabraan daacada ilaahay uu ku waajibiyey gudashadeeday ku sabraan macsiyada ka joogsigeeday ku sabraan dhibka soo gaadhaya dacwadda fidinteeday ku sabraan jihaadkiibay ku sabraan waa sabirku sifu u yahay awliyada ilaahay waayo qof aan sabir lahayni ceel kama biyo keeni karo wa wasaadiqiin sidqigani kii runta uu noqonayaa qowlka kii iimaankana uu noqonayaa iyo qalbiga maaha iimaankoodu mid ceerceer uu ku jiro oo munaafiqnimo ay ku jirto oo istusnimo ay ku jirto laakiin waa saadiqiin min asidiiqiina wasaadiqiin waxa ay ka mid yihiin dadka runbadanayaasha ah wixii ay waramayaan iyo wixii ay ictiqaadinayaan alqaanitiin qunuudkuna waa daacada dad gartee weeye xikmaddii loo abuuray in loo abuuray ifkan inay ilaahay addoommo u noqdaan almunfiqiin waa dad gurmad u fidinaya ciddii ka liidata iyo ciddii u baahan taageero xoolahooda ayay ilaahay ugu dhowaanayaan waxaad halkaa ka arkaysa adduunyada inay tahay masracatun lilaakhira aakhiro beer loo beeranayo wey qofku markuu adduunyada hayo waa in ugu talagalaa inay noqoto beertii aakhira ku soo maraynay suuratu lbaqara aakhirkeeda ka mahali xabba ayaa mar qur-aanku ku shabahaya janna beer iyo xabad firyahiyo marka maalku nicmal maal marka si wanaagsan loo isticmaalayo afka khayr kale kolka loo adeegsanayo waa nicmal maal almunfiq sidaa daraaddeed baa <clears throat> qaaruun ninkii la odhan jiray reer banu israa'iil ina qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baqaa calayhim ee maalka ku kibray dadkii saalixiinta ahaa ee culimmada ahaa ee waaninayay waxa ay ku waaniyeen in uu maalkan dhinaca fiican u isticmaalo dhinaca kibirkana uu ka daayo wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira war xoolahan ilaahay uu ku siiye aakhiro ku baadi doon aakhiro ku baadi doono kibir iyo adduunye iyo kufri ha ku baadi dooni iskana shaqayso shaqada laguma diidaye wa axsin kamaa axsana allahu ilayk ilaahay uu kuu sabafalo adduunkan uu ku siiye adiguna ka jawaab oo ku deeq <clears throat> almustakfiriina bilasxaar laba jeer buu kusoo noqday fakfir lanaa dunuubana wlmustakfiriina bilasxaar mar waxay ku ducaysanayan ilaahayou dembi dhaaf ayaan ku weydiisanayna qowlkoodii ayaa laga wariyey tan dambena waa ficilkoodii dhaqankoodi waxa weeye alasxaar saxarku waa saddex qaybood marka habeenka laga dhigo qaybta u dambaysa waa athuluthu leyl alakhiir huluthu leyl alakhiir labadaa wixii ka dambeeya weeye ilaahay bay dembi dhaaf weydiistaa waa wakhtiga qaaliga ah xadiidka caaisha saxiixaynku waxau ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka xaggiisa hore iyo dhexdiisa iyo aakhirkiisa mid walba salaada witriga la yidhaahdo ee ducada badan wadata wuu la yimi fantaha witru ila saxar laakiin witrigiisu xagga dambuu ku intihooday cabdilaahi bnu cumar habeenkii wuu tukan jiray dabeedna wuxuu salaatuleylka la eegan jiray wakhtigaa saxarka inamadiisa mid ka midoo naafic la odhanayo la odhan jiray baa waxa uu lahaa hal jaaa saxr yaa naafic war naafico wakhtigii la ammaanay ma yimi markuu yidhaahdo haa aqbala cala aducaa'i waalistikfaari xataa yusbix ilaa waaguu baryo ducadaasu wadi jiray Eh, ibnu xaaib ninka la idhaahdo eh, ayaa isaguna waxa uu leeyahay nin baan maqlay saxarka habeenkaa habeenka qaybtiisa dambe aad masaajidka meel koona ah ilaahay u baryaya yaa rabbi amartanii faatactuk wa hada saxaru fakfir lii fanadartu faidaa huwa ibnu mascuud nin ilaahay la hadlayo oo baryaya ole le ilaahay wakhtigani waa wakhtigaada maanta baryabaa tidhee ku barya dembi dhaaf baan ku weydiisanaya haddii aan eegayna waa asxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canh anas ibnu malik isaguna waxa uu leeyahy kunaan umaru idaa sallaynaa min alleyla an nastakfira fii aakhiri saxari sabciina mara kolkaanu habeenkii tukanno qaybta dambe waxaa nala fari jiray toddobaatan jeer inaanu ilaahay dembi dhaaf weydiisano marka waa jaanisyada mu'miniintu ay leeyihiin iyo taararka u culusa khaaska ah ee dega ah marka wakhtiyada ilaahay u diraa weeye sawfa astakfiru lakum rabbi markuu nebi yacquubinimadiisa la hadlayay hadhow baan ilaahay dembi dhaaf idiin weydaan markay yidhahda ilaahay dembi dhaaf noo weydii buuri ha dhowto ayaan dembi dhaaf idiin weydiin doonaa waa wakhtigan ducada loo rajaynaya in la aqbalo <clears throat> sirtiisa nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa ilaahay baa soo dega habeen walba wakhtigaa saxarka markuu hulud hadho ilaahay waxa uu leeyahy hal min saa'ilin fauctiya hal min daacin fa astajiiba lah hal min mustakfirin faakfira lah ma jiraa mid waxay weydiisanayoo siiyaa mid baryayo i ducaysanayo ka aqbalo mid dembi dhaaf weydiisanayaan u dhaafo ilaahay baa sa addoomaha ula hadlaya marka addoonka wakhtigaa taagana ducaysanaya wuu ka jawaabo wuxuu idhi ilaahay waa aniga buu marka wakhtigaasi ducadu waa wakhtiyada loo rajaynaya in la aqbalo shahid allah ilaahay waxa markhaati ka yahay annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa huwa ilaaha xaq lagu caabudaa waa isaga un waalmalaa'ika malaa'igtuna waxay markhaati ka yihin inuu ilahay keligii wa ululcilm dadka cilmiga samaawiga alee culimmadiihina waxay markhaati ka yihin inuu ilaahay keliya qaa'iman bilqist isagoo ilaahay ku toosan sida cadaaladda iyo xaqa ah ayuu dadka markhaati u sheegayaa laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane alcasiiz alxakiim kii cizi iyo xikmad bale wey ilaahay ina addiina diinta ilaahay uu ogol yahay cinda allah ilaahay agtiisa alislaam weeye islaamnimadu buu ilaahay ogol yahay waxaa kalaa la wadwada maya wama ikhtalafa may isdiidin aladiina uutuu lcilm dadkii cilmiga la siiyey ummadihii hore ismay diidin ilaa min bacdi maa jaaahum alcilm markuu cilmigu yimi ayuun bay isdiideen baqiyan baynahum gardaro kibir xadgudub dhexdood ahaaday cafwan ilaa min bacdi maa jaaahum lcilm wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey ismay khilaafin ila min bacdi maa jaaahum alcilm markay cilmigu u yimi bay iskhilaafeen waa goortii ay midaysnaan lahaayeen baqiyan baynahum waxay isla khilaafeen gardare dhexdooda waman yakfur biaayaati illaah cidda ilaahay aayadihiisa ka gaalowda fa ina allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg badan tahay kuwaa xisaab xun buu la diyaari fain xaajuuka hadday kula murmaan oo ay kula doodaan nebi maxamedow faqul waxaad tidhahdaa aslamtu wejhii anugu wejigayga waxaan u dhiibay oo aan u hogaansamay lilaah ilaahay keligii waman ittabacan ciddii raacdayna ilaahay bay isu dhiibtay waqul waxaad tidhaha nebi maxamedow liladiina uutuu lkitaab kuwa kitaabka la siiyay yahuudiya iyo kristanka waalummiyiin iyo carabta a aslamtum ma islaamteen islaama dheh in aslamuu hadday alle isu dhiibaana hogaansamaan faqad ihtada way hanuuneen wain tawallow hadday sii jeedsadaanna fa inamaa calayka albalaaq adiga dushaada waxa ah inaad gaadhsiisunbaa waajibkugu ah taana gudata wallaahu basiirun bilcibaad ilaahaybaa addoomaha arkaya waxba kaga qarsoomay aayaadkii tawxiidkaynu ku jirnaa waa aslu lmas'ala midhka lagu nuuxnuuxsanayo weeye midhka ay ka muransanaayeen dadkii nebiga hortaagnaa calayhi salaatu wasalaam wakhtigii aayaadkani ay soo degayeen weeye midhka in badan oo ummadaha ka mida nasiib dara ay ugu dhacday weeye sidaa darteed baa qur-aanka intiisa badani uu ka hadlayaa mowduuca tawxiidka waana asaaskii camalka waana halkii rusushu dacwadda ka bilaabaysa markaasaa ilaahay ku bilaabay kaas shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilm sidaas weeye shahida macnaheedu ilaahay taasuu ogyahay ummaddana u sheegaya gaadhsiinaya malaa'igtuna saasay dadka gaadhsiinayaan iyagoo ku qanacsan ahlulcilmiga iyo aqoon-yahanka culimadu cilmiga samaawigaa garanaya iyaguna kaasay gaadhsiinayaan dadka marka macnaheedu waxa weeye bal markhaatiga shayga intaasi ay markhaati u noqdeen ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo culimmadu ka diiday ee ducufka ahay ilaahnimadaa ka soo hor jeeda maxaa laga dhagaysanayaa markhaatiga kale ee kan u dhigmaya waayo ma jiro qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah markhaati keebaa u weyn ilaahay subxaanah saddexdaasiba waxay ka markhaati yihiin annahu laa ilaaha ila allah waa tawxiidka qaa'iman bilqisti waa ilaahay wuxuu ku toosan yahay cadaaladda wax baatila iyo waxaan jirin iyo wax la yska abuurayo ilaahay kama markhaati kaco qaa'iman bilqist sida cadaaladdan huwiya sidaa ilahay uu ku toosan yahay markhaatiga ka yahay sharaf waxaa ay ugu jirtaa marka horeba dayle malaa'igtu waxay ahaayeen dad macsuumiinahoo khalqi macsuumiin dhowrsan bay ahaayeen ahlulcilmiga iyo dadka cilmiga samaawiga intuu ilaahay siiyey ka run sheegaya ee ku camal falaya alle ugu dhowaanaya ammaanada gudanaya kuwaasi ammaan ah igu suganta waayo markhaatigii ahlucilmiga ilaahay muxuu raaciyey wuxuu raaciyey markhaatigiis iyo kii malaa'igta ayuu ku lifaaqay oo uu ku cadfay oo uu ka dhigay kuwa looga qaateenka ah haddii arrin la sheegaya waxaa la idhaahdaa war arrinkani si uu u sugmayaa looga qaateena marka mala ahlul ahlulcilmigaa looga qaateena liannahu alla kacabsiga iyo qiimaynta arrimaha iyo miisaanka markhaatigani uu leeyahay iyagaa garanaya maadaam dee alla kacabsiga dhabta inay iyagu leeyihiin ahlulcilmigu uu ilahay qur-aanka ugu sugay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alculamaa waa culimada markaa caamiliinta ah wey ee cilmigooda ku camalfalaya ammaanadan ka run sheegaya kuwaasina waxay markaa ku mutaysanayaan inay iyaguna de kol haddii caalamulcolow markhaatigoodu raacay inay kor u kacaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay dadka mu'miniinta ah darajo kor ugu qaadaya ahlulcilmigana darajo kor ugu qaadaya way ka sareeyaan sarreeyaan waayo kolkuu qofku cilmi waxa shaygan u leeyahay wuxuu garanayaa miisaanka uu leeyahay buu garanaya hadduu raacaya iyo hadduu khilaafayaba miisaanku leeyahay buu garanaya laakiin qofku markuu waxaan ka jaahil yahay waxaaba laga yaabaaba inaanu isagoon wax dhinba islahaynba in bilaa macno iyo dhayeeldhayeelba u geeyaaba laga yaabaa saasaa ilaahay uu ku ammaanay laa ilaaha illaa huwa alcasiizu alxakiim shayga ilaahayo malaa'igtiisa iyo awliyadiisa ee ahlulcilmiga ay ka markhaati yihiin waxa weeye diintan samaawiga ah iyo qur-aankan inay ilaahay xaggiisa ka yimaadeen ummadana lagu baaqayo lagu hanuunayo ilaahay ka raaliya tii ilahay ilaahay ku nuuxnuuxsanaya ina diina cinda allahi lislaam diintu diimo badan baa caalamka lagu hayaa markeeda hore diin waxa la yidhaahdaa ma aha un shay wada saxan diin waa lagu tilmaamaa ta baatilka ah diin waa lagu tilmaamaa ta saxda ah labaduba diin way noqdaa lannahu addiinu maa yudaan diin waxaa la yidhahdaa waa dhaqan waa waxa lagu dhaqmo un dhaqankaa diin noqda e diintu ma aha wax macno kala leh ee shayga dadka dhaqankooda abaa diin noqda kaasi saxna wuu noqdaa baatilna wuu noqdaa sidaas darteed baa erayga loo isticmaali karaya diin lkufri wa diin lislaam macnaa waa dhaqan gaalaad iyo dhaqan islaamun bay ka dhigantay eraygu uma gooni aha keliya diinta islaamka un <clears throat> waaya markaa dadka diimaha haystaa dee diin waa kala duduwan yihiin oo firaqa had iyo jeer qur-aanku ka waramo majuusta iyo mushrikiinta iyo yahuudda iyo nasaarada iyo munaafiqiinta waxaasoo dhammi dee diimay haystaan adyaan bay haystaan laakiin nasku wuxuu tilmaamayaa ta keliyaha ilaahay waa dhaqanka keliyaho aqbalaya markaynu soo dhawayno waa islaamka dhaqamo badan oo kalea jiree ma aqbalayo ilaahay agtiisana kama soconayo <clears throat> taa waxaynu uga jeednaa inaynu dhaadhicinno inaan la odhanaynin dhaqanka iyaguna waa gaar diinta iyaduna waa gaar dhaqan baanu leenahay soomaaliyeedoo isagu soo jireen ahaayo sidiisa loo raacayo koow dee diintuna waa diintii oo waa gaar dabeetana labadaa la kala dheego sidii hilibkiiyo baruurti loo kala dheegi jira ma garan ama neefkiiyo saanta loo kala saaro in labadaa la kala dheego la dee adeer diintuna waa diintii oo culimada inoo haysa koow dhaqankuna dee adeer waa dhaqanoo diintii iyo dhaqanka bal u fiirso had iyo jeer dee diinteenna iyo dhaqankeenna la israaciyaa maxay kale in labadaas waa laba la isbarbar wado oo ummadaha kale had jeer si inoogu yaro shaqaystaano way jecelyiin in labadaasaa la ysu yaro barbar wado oo halkaasay soo yaro dugsanaaan dhaqanka dhaqankaasay soo yar dugsanayaanoo waxay odhanayaan war anagu dhaqankiina ma diidanina dhaqankaa carabta laga soo waariday iyagoo diinta ujeeda kaasay maaragta dabeetana kolka laga hadlayo waxyaabo badanoo mukhaalafaad ah oo soomaalidu ay kala mid tahay ummadaha kale halkaasaa la iskaga daraya halkaasaa la iskaga daraya waxa la ohanaya gabadho kale ka soo qaad gabadhu inay dee berigii hore waxa jiraya inay timatidacato oo ay haddii kuba madaxa qaawiso oo sidaa u garaysato halkaa wax ka yara banayso oo cagaha faydato oo ciyaar marto oo saa ragga ula safarto oo waxaasoo dhamme adan dhaqan bay ahayn dhaqan baynu dee u lahayn faydfaydashada noocaasa iyo taas magarad marka dhaqanka yaan la diidin diintuna dee waa halkeeda diintuna waa halkeeda xijaabkii waa la gadaya <laughs> marka labada ayaan laguu muusayni ilaa lagu muuseyn waxa weeye dhaqan marka laga hadlaya dhaqankeenna wixii diinta waafaqsan baa dhaqan inoo ah wixii khilaafsanna ka gaalku la mid yahay ka kiristanka iyo yahuudda iyo ka soomaaliga wixii islaamka khilaafsan waa isku miduun saasubaad aaminaysa markaasaa miisaan saxan lagu socon karaya waxa wax lagu miisaamaya ilahay wuxuu uhi ina addiina cinda allahi alislaam anigu taa islaamku maragolo nebi maxamed idiin keenay rasuul fariin sida oo aniga xaggayga ka socda oo diinta tusaale ku ah kitaabkii markaa ka dhagaysateen muuqaal idinku samaynayo oo idin tusay anugu kaasaan soo diray buu ilahay leeyay kaa wixii aan ahayn dee dadku iyagaa isu qaba markuu ilaahay su-aasha usoo dhigana waxay kaga jawaabayaan waa mar kalena wuu sii adkeeya wuxuu uhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka islaamkaa waxaan ahayn la yimaada dee anugu kama aqbalaya buu ilahay bal cidduu la tegaya isagaa yaqaanee marka dhaqan waa diin ereyga ah addiinu maa yudaan waa sida eray bixinta caaisha ka warramaysa caaisha waxay leedahay diini waa dhaqan marka dhaqankeenu inuu islaamka noqdo wey oo aan wax kale laga dhigin dhaqan iyadoo la kala saarayo waxa ilaahay uu eedeeyey ummado islaamka la siiyey kitaabkoodana islaamku ugu qornaa waa yahuuddii iyo nasaaradii oo wakhtigii ay midoobi lahaayeenee kitaabki iyo daliilka heleen bay dabada ka tuureen wma اkhtalafa aladiina uutuu lkitaab ila min bacdi ma jaءahum اlcilm markii cilmigii islaamka ku hagaya uu yimid ayay iskhilaafeen bagyan baynahum oo talow maxaa hadday cilmiba lahaayeen talow maxaa istiidsiiyey bagyan baynahum gardarre dhexdooda ahaadaya kibir iyo anaaniya aniga taasay isku khilaafeen marka dadku way ku ceebaysan khilaafka way ku ceebaysan markay cilmi leeyihin way ku ceebaysan kolka rabitaan gaar ah ay markaa wataan waman yakfur biaayaati illahi fa ina allaha sariicu lxisaab aayadaha ilaahay qofka ka gaaloobaya waxa weeye qofka islaamkiisa dee ka tegee baalmaray haddaba hadday kula doodaan waxaad tidhaahdaa dad iskuma jiree fain xaajuuka hadday kula murmaan nimankani waa muranu jooga adigu caddee mowqifkaaga aslamtu wajhiya lilaahi waman ittabaca aniga iyo cid ay raacday ilaahay baan wejigayaga u dhiibnay wejigu waa hogaanka xubnaha wejigu waa halka ilaahay looga sujuudo wejigu waa halka ah, qur-aanka ah, qofka laga garanayo wejiga in badan bay nusuustu cabiraysa alquwa almudrika say dhakhaatiirtuba qirayaan quwada mudrikada ah ee mufakirada ah qof uu ku fikirayo baa ku jirta wejiga marar badan baa markaas nasku uu wejiga gaar ahaan xusaa lanasfacan binaasiyatin kaadibatin khaaia naasiyad waa intaa ah. intaasaa insaanku maskaxdiisa qaybta mufakirada ah baa ku jirta halkaasaana ilaahay uu faray inuu addoonku uga sujuudo marka anigu ilaahay baan isu dhiibay macnaheedu waxa weeye arrinkan idinku yeedhay anaaba horseedka ah arrinkan idinku yeedhay haddaa igu diidaan ma tanaasulayo arrinkan idinku yeedhayo waan ku noolo waan ku dhimanayaa midkii doonaaba ha igu seego waman ittabacanii bay ka dhigantay waman ittabacan waman itabacanii yadii way iska joogtaa macno ahaan iyo cidda iraacdaaba allahuma ajcalnaa min ataabiciina lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saasaana markaas uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ogeysiis ku bixiyey qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii aniga iyo ciddii raacday jidkayaguwa kaa iskuma jiro marka mar walba waxaa laga maarmaana qofka manhajka uu raacayo inaanu qarsooni gelin inaanu habrasho gelin inaanu kaxishood gelin oo had iyo jeer way dhacdaa dadka muslimiintu qaarkood inay ka yara habradaan qaarkood inay ka yara xishoodaan qaarkood inay gudbin kari waayaan manhajkan laakiin sidaa layidhi yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam adigii cidda ku raacdayba manhajkan caddayso caddayso tusaale ku noqo ha lagugu ogaado wman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin eraygaasu kufaanaya halkanna waa maxay aslamtu wajhi lilah marka islaamka iyo diinta iyo shareecaddu waa shay lagu faano waa shay cisiga laga raadiyo waa shay laabta loo garaaco intoo af ah buuxa loogu dhawaaqo laakiin maaha mid laga muquurto laga midhiiqiyo laga madax galo ma aha waaya wqul liladiina uutuu lkitaaba wlummiyiina a aslamtum fain aslamuu faqad ihtadow wain tawallow fainamaa calayka albalaaq fariintan gaadhsiiyo kuwa kitaabka la siiyey iyo carabta manaa yahuudiya nasaarada iyo carabta waa intii kula nool wuxuuna looga jeedaa un cid waloon islaamka haysaninba a aslamtum dheh macnaa intood islaamka raacdo oo aad ku faanto oo aad cisee ka baadi doonto waxa aad leedahay a waxaa la yidhaha waa istifhaamun bimacna almr istifhaam bimacna alamr qaybaha istifhaamka marka ay culimmadu ka warramayaan culamaa ulbalaaqa waa meelaha la yidhaahdo waa su'aal ka dhigan amar su-aal loogama jeedo keliya oo qofku uu la khiyaar gelinaya ma islaam misema laakiin waxa weeye a aslamtum bimacnaa aslimuu anigu waa kaasoo waan raacay aslimuu idinkuna islaama marka waxay muujinaysaa qofku intuu manhajkan raacuu tusaale ku noqdo inuu dadka kalena ugu baaqo waxay muujinaysaa risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay caalami tahay mar haddii la yidhi ummaddaada iyo ummadaha kaleba iyo kuwii kitaabka hore lahaa intaba ugu yaadho tabaaraka aladii anzla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiiran waaya tbaara اladii naزla اfurqaana calى cabdih liyakuna lilcaalamiina nadiira nazla اfurqaan markaa waxaynu uga soo daliishanaynaa liyakuna lilcaalamiina nadiira caalamiinta oo dhan buu u yahay mid u digaya nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caalami qul yaa ayuha اnnaas inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaa halkaa ku baxaya rasuulkii carabta iyo rasuul wakhti kooban joogay iyo rasuulkii reer makiyo reer madiina waxaa mustashriqiintu ay idhahdaan halkaasay ku hadday islaamaan hanuune fain aslamuu faqad ihtadow halkaa waxaa ku baxaya hanuun ummad kale sheegan kartaa ma jiroon ahayn islaamka hanuun iyo horumar iyo hagaag ummadi sheegan karto oo aan islaamka ahayn ma jiro macnaha dadka haddii la yidhaahdo hebelow miyaad hallowsan tahay mise waad hanuunsan tahay ka u liitaa ku odhanaya xagaan ka hallowsanay waan hanuunsanahay anaaba u hanuunsan buu mid waliba ku leeyahay markaasaa ilaahay waxau ihi sida loo hanuunaa waa inuu qofku islaamka raaco ciddii hanuun doonaysa kii kale hallaabayaana dee islaamkuunbuu baalmaraya wain tawallow fa inamaa calayka albalaaq waxay tilmaamaysaa dadka godabtay galaan inaan nebi maxamed loo haysan calayhi salaatu wasalaam aad ugu sidaad ahay ammaanaad sidatay ammaanadiina dadka gaadhsiisa fa inamaa calayka albalaaq intuu isu wada keenay intii la socoto shirweynihii ugu dambeeyey xajat lwadaac eh, ayaa waxau idhi alaa hal ballaqtu waryaaleh war maydin soo gaadhsiiyey markaasay idhaahdeen qad ballaqta wa nasaxta wa adayt waxaanu ka markhaati kacaynaa inaadna soo gaadhsiisay ood nala talisay ood noo naseexaysay kolkaasaa nabigu waxau idhi allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad ilaahay ou gaadhsiiyo waa kuwa ka markhaati kacae ilaahay ou iga markhaati haw iyagii baa ka markhaati kacaan wixii wareejintii sameeyey wain tawallow fainamaa calayka albalaaq balaaqii dee gaadhsiiya anugu sidii ugu quruxda badnayd wallahu basiirun bilcibaad ina aladiina yakfuruuna biaayaati illaah kuwa aayadaha ilaahay ka gaaloobay wayaqtuluuna annabiyiin ambiyadana laynaya biqayri xaqin gardarro ku laynaya ambiyada wayaqtuluuna laynaya aladiina kuwa ya'muruuna bilqist cadaalada faraya oo min annaasi dadka dadkii cadaalada farayayna dilay ee ambiyada raaciyey fabashirhum bicadaabin aliim kuwaa waxaad ugu bushaaraysaa nebi maxamedo cadaab kulul ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye xabidat acmaaluhum camaladoodiibaa buray fi dunya waalaakhira adduun iyo akhira camal u tirsani ma jiro wamaa lahu min naasiriin wax u hiiliyana ma laha wax u hiiliyana nimanka ahlulkitaabka ah ayaa in fara badan aynu soo sheegnay sidii suuratulbaqaraba ay u radiyeysay inay suuradanina u radiyeyso mawaaqiftooda iyo afkaartooda iyo aragtiyahooda intaba markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam beder uu nimankaa iyagaa ah, jabiyey gaalada ah mushrikiintii ayaa dacwadu u fidiyay yuhuuddii madiina deganayd sidan ilaahay uu faray inuu gaadhsiiyo oo dee aayadda waxaynu ku arkayn in la yidhi waqul liladiina uutuu lkitaaba walumiyiina a aslamtu ahlu kitaabka soo islaama dhaho dacwadda u fidi markuu dagaalkii ka soo noqday buu u tegay yuhuuddii reer madiina reer banu qaynuqaac iyo kuwi kale markaasaa wuxuuhi waryaadhaheen waar waa aragteen gaal halka uu arrinkiisu ku biyo shubtay iyo inkaarta ku dhacdee aan iskarabsanna iska islaama nebiga calayhi salaatu wasalaam way la murmeenoo waxay idhahdeen yaa muxamed laa yaqurannaka min nafsik an qatalta nafaran min qurayshin kaanuu akhmaalan laa yacrifuuna alqitaal maxamedow yay kullu goyni inaad ereryatay koox yar oo carbeed oo aan dagaalka aqoon wallaahi haddaynu fooda istarno la tacrif annana rijaal inaad garan inaad arki doonto ragga dagaalcunki inuu annaga un yahay nimanka dagaalyahanka inuu annaga yahay inaad garan doonto ilaan iclaam iyo warbaahin iyo faan waxa la yidhaahdo yuhuud buu isugu tegay been lagu faano sidaa iminkaba ay uga faanayaan idaacadahooda iyo jaraa'idkooda saasunbay u faani jireen waxaan ahayn isugu sheegi jireen waa soo degta aayadda qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama wabi'sa almihaad waa aayaddaas sababtay kusoo degtaabahay waa laydinka adkaan doonaa haziime jabitaan adduunya iyo mid aakhira idinku dhici waaya mar labaad baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la leeyahay bal waxaad dib u xusuusisaa nimanka kule annagu rususha yadaanu adeecaynaa kitaabka yadaanu raacaynaa culimada iyadaanu ka tala qaadanayna bal nimanka in badan kuugu faanaya ele kutubtayada iyo rusushayada bal hadda taariikhda cajalada dib ugu celi inay taasi been tahay oo aanay run ahayn dib ugu celi in aladiina yakfuruuna biaayaati illah wayaqtuluuna nabiyiina bikayri xaq wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaas fabashirhum bicadaabin aliim oka rususha yada iyo culimada yada iyo kitaabka yaga ayaanu haysan kuwa leh bal dib ugu celi waxa ay ka gaaloobeen aayadihii ilaahay ee towraadi ay ka mid ahay waxay laayeen ambiyadii ilaahay ee kutubta ilaahayna u keenay iyagana u dhashay waxay raaciyeen kuwii yidhi ka daaya kuwii yidhi war cadaalad baa laydinka doonayaae rusushu waxaan wanaag ahaydin ma farine war cadaalada alcadaala ya'muruuna bilqisd ilan qof gardarro loo dilaa waa dulmi waar dulmiga ka daaya oo dadka hallaynina oo weliba nebi ha dilina intii tiriya iyaga ka mid ahaydna way raaciyeen ma kuwaasaa wax kuu sheeganaya buu lahay anaa natiijadooda kuu sheegaya ulaaika aladiina xabidat acmaaluhum fi dunya walaakhira xabidat wuu buray camalkoodii adduun aakhira camal uma yaallo aakhirana waa la haystayaal wamaa lahum min naasiriin wuxuu heliyaana ma jiro sidaasaa ilaahay uu tilmaamay in guuldaro adduun iyo aakhiraba ay ku dhacdo saasaanay ahaydoo waa mid dee qur-aankuna caddeeyey taariikhduna ay xusayso ahar baa waxaa ku sugan uu warinayo ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir atabari inuu nebigu abaa cubayda maalin ku yidhi yaa abaa cubayda qatalat banuu israa'iil alaaan alaaatan waarbaciina nabiyan min awali nahaari fi saacatin waaxida saddex iyo afartan nebi ayay gelin hore birta ka asleen reer banu israa'iil oo ay dileen saddex iyo afarta nebi boqol nin baa istaagay oo xumaantii ka dhiidhiyay oo la dagaalamay fa qataluuhum jamiican min aakhiri nahaari min dalika alyowm boqolkiina gelinkii dambey raaciyeen waa kuwii uun abeesadu abeesunbay dhashay maskuna masun buu dhalaa bahalkuna bahaluun bahalku dad ma dhalo marka nimankani waa bahalkii uun qur-aanku saa uga warramaye taariikhdooda taa hore ahayd waaya iminkaa waxaa la tilmaamaa inay dabagalaan khubaradii ciraaq taqaanay beolojki iyo fiisiyaada ayay dabagalaan oo la midhamidhaysta maalin dhaweyd bay ka warramayaan boqolaal caalim oo ay gowraceen manaa eh, koox gaara u qaabilsan inay dabagalaan bal inuun shacbigaas waxaa la doonayaa shacbigan haddii laga fuqana in cilmigooduna baaba'o dalkooduna baaba'o beerahooduna baaba'o boqolaalka sanee soo socdana dhulkooda laga tago cuduro ay u dhaxli doonaan kuwa soo dhalanaya ayaa lagu talagelaya ama uu yaraanba la dhexal wareejiyo oo maaragtay lagu beero ummado kale marka sidaa ay u leynayeen ambiyadii culimada sidaasay u leynayaan mar walba qof wal oo muslima ah oo wax soo kordhin kara diin iyo dunyo ama ay hoosta kaga jiraanay ka dambeeyeen waaya waa taa qur-aanku uu ka warramayo erayga u fiirso in aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiin wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqist qatala hunaaka farqun bayna qatala wayaqtul sida qof kaloo luqa alcarabiya garanayaaba uu fahmi karayo hadii la idhaahdo qataluu way dileen weeye haddii la idhaahdo yaqtuluunana way dilayaan wey marka iyada oo waxani uu yahay wax dhacay oo waqti hore tegay hadii la isticmaalo ficilka mustaqbalka sheegaya waa laba arimood mid bay leeyihin culamaa lmacaani in ay tahay istixdaar suurati maadihi maadigii hore tegay muuqaalkiisa in lagu hor keenayo oo laleeyahay bal eeg imikay dilayaane nebiyadiibay imika dilayaan culimadiibay dilayaan dadkii macruufka faraybay dilayaane eeg oo sawirkaa foolxumadiisa lagu hor iyo inay tahay ficilkanoo weli cidda lagaga warramaya aanay ka tanaasulina ay sii wado marka wayaqtuluun iminkaay dilayaan wey dilkiibay wadaan ambiyada ayaa khatimee u dambeeyey rasuulullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga laftiisa intee oo muxaawalo intee oo jeerba yuhuuddu isku dayeen inay dilaan way badnayd marba mar sixir bay u dhigeen oo ta ka warramaysa qulacuda balbalfalaq sidii loo daaweeyey mar waxay u dhigeen waa kuwii u soo suneeyey dheefay yidhaahdeen waanu kugu soo casuumaynaa ee kusoo dhoweeyay dirqi nebiga ku baxsaday calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaar ka midina ay kuba dhinteenba mar waa kuwi u diyaariyeen dhagax weyn oo xagga sare saaran inay madaxa kaga bashaaqiyaan oo ay kusoo ridaan marka waa yaqtuluuna annabiyiin weli ilaa hadday dilkii wadaan tan kalena wayaqtuluuna aladiina yaamuruuna bilqisti min annaas dee cid waloo wanaag iyo khayr haysa halkiibay ka wadaan ilaa yowmina haada marka qur-aanku waa qur-aan nool oo mar walba ka warramaya xaaladda dadkaasi ay ku sugayeen inay ti xubaan joogtaa mid kale ulaaika aladiina xabidat acmaaluhum erayga xabidat marar badan buu soo noqnoqdaa marar badan ayuu soo noqdaa marka inaad la qabsato weeye nuxurka ku jira xubuudka markiisa hore waxaa la yidhaahdaa neefku intuu dibiro isagoon waxba qabin markuu geedo jilicsan cuno intuu daratooduu dibiro uu qarxo markaasa waxaa neefka intaasoo neef baa daratooday ariga iyada had jeer ku badan neefkii sidii loo moodayay inuu maanta uguba gashi rooya oo maanta ugu nadal wanaagsan yahay ugu eegma fiican yahay oo uu durdirinayo oo uu soo dibiray oo geeda milikoo jilicsan uu soo cunay oo kii wadaaca raadinaya aadba ugu hanwen yahay bug waa kaa qarxay show bugtaniba halkan ay ka soo baxday iyo wuu qarxaydani waaye neefkiiba birta wuxuu ku siganayaa in mindida lala gaariyo in kale ayuu arrinkiisu u yaalaa marka nimankani iyagoo adduunyadii ku warwadhay oo dhaqaalihii haya oo hubkii haya oo iclaamkii haya oo sumcaddii haya oo loobahan han weyn yahay oo dadka qaarkood ay leeyihiin kuwanaaba la yaab lahoo mucjisaad haya kuwanaaba cidda ka xadhig xidhata ay faws helaysaa ayuunbaa xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira ayaa ilahay u israacaya mar quraa ilahay uu banjarinaya mar qura haddaad lagu haysato wax raagayo weligii waaraya mar qura ilaahay uu banjarinaya taayirkooda neefta uu ka sii daynaya camalkoodaasina uu noqonayaa sida neefkaasi u qarxay mid qarxa maxaad ula yaabaysa quwaddan iminka galbeedka ahe sheeganaysa inay tahay mid caalamka saydaraysay dee waxaanay ka daba hadli jirin ee u aaminsanaayeen inuu ka horeeyo xagga tiknolojiyada iyo ceriyo dhulba quwaddii casayd ee midowga sofieti la odhan jiray maalmo yarunbaa ilaahay u soo diray uun in wejiga nabar kulahoo laydhaa gorbajoof ninbaa ilaahay usoo diray waar isu kaalaya unbuu ruusiya ah, haddaad tihiin meeshan markii aan imid waxa idiin karayay buu ihi dheri baa dab idii saarnaa haddaad shuuciyadda tihiin dherigii dabool baan ka qaadayoo daboolkii baan ka qaado dhagax baan ugu tegay buui meeshii dhagaxaasina mid bislaanaya maaha saasunbuu karaya warkala kala dhaqaajiya arsaaqad galbeedka u doonta saasaa marka noocaasoo kalen wey xabidat acmaalun fi dunya walakhira wax maaragtay lala yaabo qofka quus ku rida ma ahee ilaahay baa fashilinaya waxay hayaan iyagana ilaahay baa fashilin doona alam tara miyaanad arkaynin ila ladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban min alkitaab waxaa la qayb kutubta ilaahay ka mid ah loogu yeedhayaa ilaa kitaabi illaah ilaahay qur-aankiisa baynahum si uu kala xukumo uma yatawallaa waxa sii jeedsanaya fariiqun minhum koox iyagii ka mida baa sii jeedsanaya wahum mucriduun iyagoo afka sii maroorinayo sii libdhaya daalika taasi waxay ku dhacday biannahum qaaluu waxay iyagu yidhaahdeen waa yuhuudiye lan tamasana annaar naartuna taaban mayso nagu dhici mayso ilaa ayaaman macduudaat maalmo yaroo intii dibiga aanu caabudnayah bay naartu nagu dhacaysa waaba nimanka been abuuradkaa wax ka dhigtay waqarahum fii diinihim waxa ku kadiyey waqarahum waxa ku kadiyey oo dagay fii diinihim diintooda raacidii ay raaci lahaayeen maa kaanuu yaftaruuna waxay abuuranayeen beenta iyo khiyaaliga isku qancinayaan baa bilaadiin ka dhigay fa ay fa kayfa alxaalu washaan arrinku siduu noqon doonaa wuu adag yahay idaa jamacnaahu markaannu isu keenna liyowmin maalin laa rayba fiih maalin aan shaki ku jirin markaan soo tubo ee aan soo fayliyo dhammaantood wa wufiyat kullu nafsi naf walbana waxaa loo dhammaystiri doonaa maa kasabad wixii ay shaqaynaysay wa hum laa yudlamuun iyadoo aan la dulmiyayninoo aan lagu gardaroonayn <coughs> weli waa yahuuddii baa nasku iyo nasaaradii baa uu kasii warramaya la yaab baa la la yaab kuwa ilaahay intuu u gurmadu badbaadadooda doonay nasiiba min alkitaab asha jinsiya nasiiban min alkutub kutubtuu ilaahay soo dejinayay nasiib weyn oo ka mid ilahay ilaahay siiyey waa towraad waxaa la yidhi towraadi waa taa yudcawna ilaa kitaabilaahi kitaabka ilaahay baa loogu yeedhaya kii lagu soo dejiyey baa la laleeyahy isku xukuma ilaa kitaabillaahi qur-aankanna way noqon kartaa oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay war bal markhaatiga laydinka doonaya waxa idinla gudban yuhuudey bal hadda kitaabkiina ka eega towraad ila wuxuu faraya qur-aanka iyo rasuulka in la raace mar hadda kitaabkaygana idinku xukumaya iga dhagaysta yudcawna ilaa kitaabillah si uu kitaabka u kala xukumo markaasay dabeedna sii jeedsadeen iyagoo afka maroorinaya mucriduun waa kuwii culimadooda ahaa mararka qaarkood bay nabiga u iman jireen calayhi salaatu wasalaam kaasay odhan jireen masalooyin baan isku qabaneen u kala xukun wuxuu soo dhigaba nagtay xarfiyaan kitaabka iyagu ma sheegayo iyagoo ka been sheegaya waxyaabaha beentooda caddaynaya waxaa ka mid ah markuu rasuulku weydiiyey sala allahu calay wasalam yaa galaya naar ayay yidhaahdeen nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuunana fiiha in yar baanu galaynaa idinkaa noo weydaaranaya oo intaas waa lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduudaat annagu intii aanu gefnanu dibiga caabudnay afartankii cishun baana la cadaabaya inta kale islaamka ku hadhaya saasay yidhahdeen <clears throat> waxa uu tilmaamay halkan mushkiladu halka ay kaga dhacda inay tahay waxay diin ka dhigteen been abuurad waqarahum fii diinihim maa kaanuu yaftaruun erayadaasay abuuranayaan ayaa diinay ka dhigtay waxay badheedheen inay kitaabkii ilaahay gacantooda ku masaxaan dabeetana ay gacantooda wax ku qoraan sidaa hadduu ilaahay u eedeeyey nimankaas oo uu ku eedeeyey tawraad oo lagu soo dejiyey inay diideen raacideeda oo uu ku eedeeyey qur-aankan kariimkaa rumayntiisuu rasuulku ugu yeedhay sala allahu calayhi wasalam intoo loogu yeedhay inay diideen ma u malaynaysaa waxaa iyaga lagu eedeeyay in laga ogolaan karo dad islaam sheeganaya dad islaam sheeganaya oo uutuu nasiiban min alkitaab yudcawna ila kitaab illaah liyaxkuma baynahum waxaa la siiyey nasiiban min alkitaab kutubta ilaahay qayb ka mida baa la siiyey waa qur-aankana layna siiyey qur-aankii kariimkaabaa ilaahay una siiyey oo nasiibkeennii wuxuu noqday kutubta oo dhankii nasakhayay in ummadiisii naga dhigay oo rasuulkii rusushoo dhan ugu fadli badnaa ummadiisii laynaga dhigay sala allahu calayhi wasalam o yudcawna ilaa kitaabillah kitaabka ilaahay baa dadka loogu yeedhaya waxaa la leeyahay waar diinta waar sharciga waar qur-aanka waar hayna xukum waar hayna ayaa la leeyahy liyaxkuma baynahum uma yatawallaa fariiqun minhum wahum mucriduun dabeetana dad baa sii jeesanaya oo ka cararaya oo ka didaya ole kitaabkaas waxau noqonayaa meel yoolahoo laynagu soo bidhaansado kitaabka ah qaar horaa laga raacay kitaabka ah <laughs> waryaanahan kitaabka soo qaadina bay maraysaa bal waaye maxaad ku kala farqinaysaa kan yahuudiga ilaahay uu ku eedeeyey iyo iyo ka muslimka sheeganaya isaguba leh yatawalla wax aad ku kala ilaahay dee dadku abtirsiima kama dhaxayso oo wax abtirsiima ahoo addoommaha iyo ilaahay midaynayaa ma jiro wax maslaxadoo midaynayaa ma jiro laakiin mabda'an ayaa midaynaya xadhiggaa uu soo laalaadiyo waa cidda cuskata un xadhiggaa cidda iska baalmartaana haadaan dhexay ka dhacaysaa laynagama yeeleen qul waxaad tidhaa nebi maxamedow allaahumma yaa allah ilaahayow maalika almulk milkiga kii iska lahaayow lahaanshahoo dhan tu'tii waxaad siisaa almulka lahaanshaha iyo awoodda mantashaa'u ciddaad doontaad gacanta u gelaysaa wa tanzicu almulk awoodda waxaad ka siibtaa man tashaawu ciddaad doonto wa tuciz waxaad xoojisaa ood sharaf siisaa man tashaawu ciddaad doonto wa tudillu ilaahay waxaad guuldaraysaa oo aad dhulka ku dhufataa man tashaawu ciddaad doonto awoodoo dhammi aday kugu ururta biyadika alkhayr gacantaadu ilaahay ow khayrkao dhammi ku jiraa iyo horumarka innaka calaa kulli shayin qadiir adigaa wax walba kara tuuliju waxaad dhex gelinaysaa alleyla habeenkii fi nahaari maalinta wa tuuliju nahaara fi lleyl maalinkiina ilaahay waxaad dhex gelinaysaa habeenka wa tukhriju waxaad soo saaraysaa alxaya kii noolaa min almayit mid dhintay xaggiisaad ka soo siibaysa wa tukhriju almayit mid dhintay baad ka soo saaraysaa mid alxayi ku nool xaggii wa tarsuqu man tashaa ilaahay waad raashimaysaa oo waad arsaaqaysaa ciddaad doonto bikayri xisaabin adigoon xisaabinin adigoon u yaraynin adigoon u miine u badiyey aayaadkana waxay tilmaamayaa ilaahayo usluubu talqiin inoogu sheegayo inoo laqimaya sidaynu ugu islaamayno sidaynu isugu dhiibayno sidaynu awooddiisa u qirayno oo waa waaxid xagga cibaadadu waaxid ku yahay oo xagga abuurka addoomuhu waaxid ku yahay oo xagga milkiga iyo maamulka iyo tasarufka iyo tadbiirta ayuu ku yahay ilaahay keli marka dhinacyada towxiidka kolba mid ayaa la farayaa inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam isaguna qira dadkana u laqimo caddaysto ku nuuxnuuxsan u gaadhsiiyo marka awoodda milki iyo awoodda adduunya aakhiraba iyo caalamkaba ilaahay isagaa iskale sidaa dheh sidaa dheh macnaheedu waxa weeye adiguna aamin dadkana u sheeg adkee arrinta in badan bay qabash ka gashay dad badan ayaa tan kaba shakiyeyba inuu lahay yahay maalikul mulki oo milkiga cidduu doonana uu ka qaado kuu doonana u dhiibo qaar baa kaba shakiyeyba oo sida wallaahi milkiga ah armaan dad laga fujinayninba milkiga ah iyo lahaanshaha iyo awoodda armaa shaki baa galay marka tan caddee oo dadka u caddee kay doonaysa ha barbar marta kay doonaysana ha ku degta degtae eh, adigu gaarsii maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa milkigu waa lahaanshaha iyo awoodda nisbiga ah ee macnaha xadidan ee la siiyo bani aadamka watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa way istaba socdaan milkiga ciddaa doontaad siisaa ciddaa doontana waad ka qaadaa waaya taasi waa mid marka waa awooda iyo haynta mid cilmi mid dhaqaale mid cudud intaba iyaday taasi jirto ayaa haddana ilaahay waxau yihi watucizu man tashaa wa man tashaa waa daba taaba kaa doontana waad cisaysaa kaa doontana waad dulaysaa marka macnaheedu ma aha cidda kolba awooda hesha ayaa cisigii leh cidda awooda maadiga ah muuqata ka maranna way dulaysan tahay maaha haddii macnahaasi uu ka dhalan lahaa dee waxa iman lahaa waxyaaba cillo iyo sabab keena lituciza man tashaau iyo fatudilu mnfatucizu man tashaau fa iyo laan iyo xasa iman lahaa waxaa suuragala ka awooda hayaa inuu yahay mid aan cisi lahayn ka awooda hayaa waxaa laga yaabaa inuu dulaysan yahay ilaan cisiga iyo had iyo jeer isma laasimaan awoodu qofku isagoo awoodda leh ayaa laga yaabaa inuu xagga mabda ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo diin ahaan uu yahay mid daliilah oo liita labadaas ma laazima waayo wlilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cisigaas dadka muslimiinta had walba way iska leeyihin iimaankooday ku leeyihiinoo allah ay caabudayaan bay ku leeyihinoo qiyamkooday ku leeyihiinoo mabda'ooday ku leeyihiinoo xisigoodii way leeyihin dadka muslimiinta ahy biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir awooddaas waa tii ka muuqanaysa haynta ilmo bani aadam ka muuqanaysa caalamkaynu arkayna iyadana inaad akhridaabaa laga maarmaano ilaaha sidan meerayaasha isbedeladooda u sameeyuunbaa tan bani aadamkana saa u sameeya saa maalmuu isu bedelayaan sidaa sannaduu isu bedelayaan ayuunbaa ummaduhuna waxay leeyihin ayaamo iyo sannado wa tilka alayaamu nudaawuluhaa bayna annaas saasuunbay isu bedelaysa tasarufkana isagaa ilaahay wada khalqiguu leeyahay addoomuhuu leeyahay wakhtiguu leeyahay habeenkiiyo maalintuu leeyahay marka isbeddelka ummadaha u daliisho isbeddelka habeenkaiyo maalinta ha u arkin haddii cidimaray awood leedahay waxaan inuu joogto noqonayo ama waxaan ay xaqu leeyihin ama wanaag ay leeyihin in lagu siiyo habeenkiiyo maalinkaad isdhexgelisaa tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyl isdhexgalku dee wuxuu noqon karaa iyadoo midib jilaalkii waxaa yaraadaa maalinkii gugiina waxaa yaraadaa habeenkii kanbaa kan inka qaatay meelaha qaarkoodna de waaba saacado badan baabuu ka qaata sida adduunyada qaybo ka mida ah. ilaahay baa sidaa sameeyey way isdhexgalaanoo marka had iyo jeer uu maalinku imanayo habeenkii unbaa si yar uu u liqayaa dusha ka qabsanaya markuu habeenku imanayana maalin baa joogayoo maalinkii unbuu liqayaa habeenkii dhex gelaya waa awoodda ilaahay subxaanah Ah, tukhriju lxaya min almayt tusaalayaal badan bay sii bixiyaan culimmadu labadan arrimooda isu cagsiga ah, iska hor imanayaan awoodaha ilaahay bay kamid tahay ku nool ayaad ka kolba ka laga soo dhex baxayaabay erayga mintu ku jiraa eraygan min wuxuu ku jiraa ka darafka ah ee laga soo dhex kan aan mintu ku jirinna waa madruufka la weelaynaya wax ka soo dhex baxaya marka imika ka hore alxay waa kii soo baxayay wuxuu ka soo baxayaa min almayt wtukhriju lmayt almayit min alxay kan mayidkiina wuxuu ka soo baxayaa ku nool dhexdii tusaalayaasha culimmadu ay u soo qaataan waxaa ka mid ah maalan sarca oo kale zarci ama firidii shay iska yaabisahoo qallalan oo firiya ayaa halkaa lagu ridayaa waxaa ka soo baxaya mid nool ayaa ka soo baxaya oo geed noola ah oo koraya ayaa ka soo baxaya waxaa kaloo lagu fasiraa maalan meeshan digaagadaa waxay dhalaysaa beed muuqaalkiisu yahay inuu bakti yahay mid nool ka soo baxaya ukunta laftigeedii iyadiio sidaasahoo wax mayda u eg ayay iska dilaacinaysaa shimbir baarlihio way ka soo dhex boodaysaa wixii qolfoofka ahaa ee dee qalalnaa ee sidan u yaalay ayuunbay shimbiri ka soo dhex boodaysa waaya waa tusaale haddii loo eego xagga macnaha macnawiyaadka hadii loo eegana mid nool baa ka soo baxa mid dhintay waa noloshii macnawigahay mid nool oo mu'mina ah, oo ku nool iimaankiisa ayaa ka soo dhex baxaya mid tawafay oo gaal ah ilaan ha iska noolaado ha iska xoog weynaadee kol haddaanu iimaan lahayn ruuxdiisu way baktiday ruuxdiisu waa bakti marka ku nool oo iimaan leh ayuunbaa kan aynu ka dhaxlaynaa sidaa cagsigeedna mayit ayaa ka soo baxaya mid nool qof nool oo iimaan leh oo qawiya ayaa dhalaya mid guul darro ay ku dhacday oo gaal sidii nabi nuux inankiisii oo kale nabi nuux dee wuxuu ahaa inamadiisii mid ka mida suuratu huse ka waramayso yaa bunayarka macana aabba ila soo fuul buu leeyay doonida sida uu murmayaa wuxuu uu ka dhacsanya wuxuu leeyay sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illah marka waa mid mayta oo ka soo dhexbaxay mid nooloo mu'mina waa nolol macnawiya iyo nolol maadiya labada sidoodba waa la odhan karaa waa awoodaha ilaahay subxaanah iyo qadarkiisa iyo qorshihiisa iyo xikmadiisa habayntiisa wa tarsuqu man tashaau bikayri xisaab adaa arsaaqa dadka kuwa kale hadday arsaaqad hayaan dee qaar bay cunaqabatayntaa ku diliba lahaayeen kow kaga sii lahayen ila cunaqabataynta waxay u keeneen inay kaga arsadaan arsaaad ilaahay oo arsaaqada adiga ahayo ciddaa doonaysa siinaya biayri xisaab arrimihii caqiidadaynu ku jirnay mowduuc kaloo caqiidada ah oo dadka in fara badan oo ka mid ay ku lugoeen ayaa ilaahay uu saxayaa adkaynayaa dadkana ku jahaynaya kaasoo ah muwaalaat lmu'min wa mucaadaat lkaafir qofka ilaahay soo dhawaynaya inaad soo dhawayso ka ilaahay diidayee ka gacan taagtayna ee ilaahay ku gacan saydhay inaad aduguna ku gacan saydho markaasaa ilahay waxau ihi laa yattakhidiyay ka samaysani oy ka dhigani almu'minuuna dadka ilaahay rumeeyey alkaafiriina gaalada awliyaa gacal iyo xigtayay ka dhigan min duuni lmuminiin min duuni muwaalaati lmu'miniin iyagoo mu'miniintana aan xigto ka dhiganayn sokeeyayay gaal ka dhigan iyagoona mu'min ka dhiganayn waman yafcal daalika qofka arintaas sameeya ee muslimna gooya gaalna xidhiidhsada falaysa kaasi ma ahaanin min allaahi rabbi xaggiisa fii shayin waxba wax diina ma haysta kaas ilaahay agtiisa kaasi diin ma haysto ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane minhum gaalada tuqaatan cabsi inaa cabsi ka cabsataan mooyaane wa yuxadirukum allahu nafsah ilaahay naftiisuu idinka digaya inaydaan iska hor iman oon idin ciqaabin wa ilallaahi almasiir halka loo noqonayaa oo xaggiisa ilaahay saasaa ilaahay wuxuu la hadlay amarkaasu nahyigaasu bixiyey mu'miniinta iimaan leh gaalada ka dhiganin awliyaa awliyaa macnaha dad ay aan walaala la yihiinoo ka dhaxayso xidhiirhkii mu'miniinta ay ka dhexaynaya jacaylkii iyo isuhiilintii iyo istirsashadii iyo wixii ka dhexayn jiray laba mu'miniina yay kuwan ka dhaxaynin qof muminah iyo gaal yay ka dhexayn min duuni lmuminiin idinka oo ka tegaya muminiinta oo asalkeedaba haddii ay dhacdo muwaalaat ulkaafir qofka gaalka ahaa gaalka ah in muwaalaat lala sameeyo oo wixii mu'minku uu xaqu lahaa haddii isaga lasame la siiyo dabcan muminkii baa meesha ka baxaya si tilqaa'iahoo toosa ah ayuu uga baxayaa muminkii waayo laba isu cagsiya bay ahaayeen laba ummadood iska horjeeda bay ahaayeen qofkii markaa hadduu doorto gaalkii inuu muwaalaad la sameeyo dee kii kale gaalka ay iska horjeedeen baa daaqadda ka baxaya oo muminkiiya ila labadii lama wada jamcin karo oo laysuma wada geyn karo markaa hunaaka farqun bayna almuwaalaati walmucaamalati alxasana labay dadku isku khaldaanoo muwaalaad iyo mucaamalo xasana gaalkii muwaalaad loo samayn maayo laakiin waa loo samayn karaa mucaamala xasana mucaamalada xasankii waxa wey la dhaqan wanaagsan oo qofka muslimka hadduu gaal la dhaqmayo iyo hadduu islaam la dhaqmayaba waa inuu yahay qof mucaamalo wanaagsan akhlaaq fiican deeq leh tusaale isagu ah oo aan khiyaamo lahayn oo aan dabasoc lahayn qof dhinaca akhlaaqda iyo dhinac diineedba tusaale ku ah wey oo mucaamalo wanaagsan leh oo cid waliba xaqay leedahay siinaya oo aan xadgudub iyo jawr lahayn weeye taas waa mucaamalada wanaagsan waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gaal iyo islaamba kula dhaqmaya inagana laynaga doonayo muwaalaadkuna waxa weeyaan dadka muslimiinta ah midhay xaqu leeyihiin oo ay ka mid tahay maala haddii gaal iyo islaam dagaalamay loo heliyo qofka muslimkaa markuu xaq ku dagaalamayo qofkii muslimkahaa haddii ay asraar noqonayso sirta dadka muslimiintaah inaan gaalka la gaadhsiinin oo muwaalaad bay noqonaysaa sida dee suuratu laa tattakhid ay ka warramayso wahluma jara markay gaal iyo muslim dagaalamayaan inaan muslimkii loo raacin dee alwalaa walbaraa kutub dhan baa ka hadasho oo hababka muwaalaadku u jiri karo tiriya iyo mucaadaadku hababku noqon karo taa weeye ilaahay baa ka warrama waxau uhi waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin diin ma haysto qof kastaa sameeya gaal sokeeye ka dhigta muslimkiina shisheeye waa taa dee lala doonayo dadka muslimiinta midhkan ilaahay wuu uga digayo unbay gaaladu la doonayaan gaaladu waxay la doonayaan inay walaagooda iyo gacaltooyadooda kasbadaan dadka muslimiinta marka hore waxay samaynayaan qumbulad bay dhex dhigayaan qabaa'il bay u dirisiinayaan waddan u dirisiinayaan axzaab bay u dagaalansiinayaan rag iyo dumar bay u dagaalansiinayaan markay dabeetana dagaalamaan ee coldaa hood go oo noqdaan colaad sokeeye ku gashayna waa khatare ayaa dabeetana midba gaarkiisa ay ula xidhiidhayaan kani waa cadowbuu kuu yaho waxba kuma ahee waad iska sheeganaysaa une anaa naseex ku ah bal waayee soo dhowow inaga buufika kalena kan isku wadan hidina anigaa ku difaacaya inu isku waddan nahaye ka iska ilaali waaye xuduudaydaya ilaali saasaa lagu wadaya waa kaartada maaragtay ay u degaan kolka hore in la muransiiyo madaxa la isugu dhuftoo la qaybiyo markay qaybsamaan kadibna la kala goosto dee sida taarikh alislaami markaa dib ugu noqoto weligood saasay ku wadeen waaya ilaahay agtiisana waxba ka noqon maayaan ummadaha agtoodana waxba ka noqon maayaan istina ilaahay raaciyo wuxu uhi laa minhum tuqaah inaad ka cabsataan cabsi mooyaane marka haddii uu qofku dhex joogo dadka gaaladaa dhexdooda oo ay dhacdo inuu xaaladaha qaarkood caddaysan kari waayo mawaaqif iyo waxyaaba ay waajib ahayd inuu caddeeyo uu iska qarsan uu iska qarsan doonaa tuqyadu waxa weeye qofka oo iimaankiisii iyo mawaaqiftiisiina qalbiga ku haysta hadallana uu xustu takhallus kaga samaynaya mushkilad ku timo adag uu ku dhaafayo sameeya waa dadka had iyo jeer mustadcafiinta ama xaaladdu ay ku adagtay ama gaalada dhexdooda jooga sidaa daraaddeed ayaa marka aynu aqwaashii salafka usoo qaadano cabdillaahi bni cabaas baa wuxuu lahaa laysat tuqya bilcamal inama tuqya billisaan tuqyadu ma aha xagga camalka ee waa xagga carabka xagga camalka ma aha ee waa carabka adigoo doonaya in carabkiina wax ka sheegaya qalbigaagiina wax iskaga haysta waa qof xaaladi ku adkaatay sidaa darteed bay raaciyaan markaa aayaddii qur-aanka ahayd ilaahay uhi man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mid mudma'inun biliimaan qofka qalbigiisu isagoo iimaanka ku xasiloon gaalnimo lagu dirqiyo ee afka wax ka yidhaahda ayay tuqyadu noqonaysa laakiin ummaddanoo iska degano awoodeedii leh oo dalkeedii leh inay yidhaahdaan tuqyaanu isticmaalaynaa siyaasad baa la yidhahdaa mabaadidii islaamka ay ka takhallusaan taa tuqya lama yidhaahdo taasi waa fulaynimo fulaynimo iyo nacasnimo iskale weeye ee tuqyadu waxa weye qof mustadcafoo waddan gaalaad joogo arin jiq lagu siiyey afku wax ka odhan karaa iimaankiisiina qalbigu ku haysanaya taa wey sidoo kale tuqyadu ma aha aragtiday shiicadu qaateen iyagoo aayaddanba daliishada oo ah wax alla wixii uu doonayaba qofku nooc kasta ha ahaado inuu afkiisa ka sheegto uurkuna wax kala yahay shiicadu waxay isticmaalaan tuqyo wax la yidhaahdo mabaadidooda ku jirta oo ah qofku afka wuxuu doonayaba inuu ka odhanayo iyadoo aanay xaaladdu kalifinba isla markaana qalbigana wax kale uu ka haysto qalbigana uu ka haysto marka taasi saasay tahay in loo fahmo oo waa arin adkaaday oo dabeedna qofku kaga takhalusaya qowlu odhanaya wa wayuxadirukum allahu nafsahu wa ila allahi lmasiir ilaahay naftiisuu idinka degay cadaabkiisuu idinka degaya xataa ma odhan waar ilaahay ha iska hor imanina idinkiiyo ilaahay dagaalamina ilaahay waxba iskama celin karaysaan ilaahay waa idin maagan yahay qofka awliyadiisa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb awliyada ilahay haddaa ka goosataan cadowga ilaahayna xidhiidhisaan oo awrka ku xidhiidhsataan oo gacal ka dhigataan ilaahay waa isku tihiin ilaahayna naftiisu idinka digayaa wa ila allahi lmasiir